alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu alaa muxamed wala ali muxamed w salama tasliima kaiira kitaabu nikaax waxaynu ka bilaabaynaa insha allahu tacaala kitaabu nikaax baynu ka bilaabaynaa waa kitaabka ku saabsan guurka ku saabsan waxaynu soo aragnay qaybtii hore ee cibaadaadka ku saabsanayd waa soo aragnay waxaynu kaloo soo aragnay buyuuca iyo wixii ku tacalluqayey iyo la sii xidhiidhayey iyo wixii la sii xidhiidhayeyba waa soo marnay kitaabu alfaraa'id oo taabicu ana waa marnay wa baabulamwaal maadaamay tahay wixii maal ku saabsan waa la israaciyey marka kitaabu nikaax baynu joognaa annikaax waxaa la yidhaahdaa waa guurka arayga annikaax waxay leedahay laba macne caqdiga guurka la guntayo waa la yidhaahdaa macno labaadna waa loo isticmaalaa nikaax luqa ahaan oo aljimaac ama galmada lafteeda waa loo isticmaala nikaaxu waa mashruuc oo kitaabka qur'aanka iyo sunnada nebiga sala allahu aleyh wasalam iyo ijmaaca muslimiinta ayuu intaba mashruuc ku yahay aayaad qur'aaniya oo sharciyeynaya waa la hayaa wa kadalika axaadiista nebiga sala allahu aleyh wasalam xadiiskan baana ka mid ah hadda inoo imanaya muslimiintuna waa ku ijmaacsan yihiin bal axaadiista aynu xadiiska ugu horreeye gallo ee mawduuca ku saabsan can cabdillahi bni mascuudin radia allaahu canhu qaala qaala lana rasuul llahi sala allahu aleyh wasalam cabdullahi bn mascuud waxauu yidhi rasuulku sala allahu aleyh wasalam wuxuu nagu yidhi yaa macshara ashabaab ururkii dhallinyaradow man istataaca minkum albaa'ata falyatasawaj ku kastoo idinka idinka midoo awooda albaa'ata guurka awooda falyatazawaj ha guursado fainahu agaddu lilbasar fainnahu guursiga la guursadaa agaddu lilbasar waa u laabitaan badan yahay markaa aragga oo inuu ishiisii ruuxu laabto oo indhihiisa marka aanu la raacin nooca kale oo aanu markaa u hanqaltaaginoo eegin ayaa ka imanaysa nin hadduu yahay dumarka ajaanibta ah inaannu indhaha la raacin eeshihiisa uu laabto ayaa markaa ku sugan fa innahu tasawujka ama guursigu wuxuu u noqonayaa masdarka attasawuj oo xaggee masdarkaa lagu soo sheegay falyatasawaj amarka abay ku guda jiraa oo waa fii dimni alficli waayo ficilku wuxuu ku tusiyaa macno masdar iyo wakhti ayuu ku tusiyaa xadas iyo zaman laba shay buu ku tusinaya dhacdo ama wax soo dariyey wuxuu kaloo ku tusinayaa amin uu waxaasi dhacayo oo ama wakhti tegay ama mid jooga ama mid soo socda marka macnaha masderkee ficilka ku guda jiraa damiirku u noqonayaa icdiluu huwa aqrabu liltaqwa cadaalad sameeya huwa cadligu cadliga xaggee lagu sheegay icdiluu sheegista la sheegaa waxay ka dhigantahay cadliga in la soo sheegay waayo macno cadli waa koobsanaya waxay ka dhigantahay cadaalad sameeya cadaalad samayn icdiluu cadlan ay huwa cadligu aqrabu litaqwa fa innahu tasawujka guursiga la guursadaa aqaddu isagaa u laabitaan badan lilbasari aragga oo indhihiisa inuu laabto oo dumarka inuu ku eego uu ka laabto ayay markaa u sababaysa wa axsanu lilfarji isagaa u dhowris badan oo u ilaalin badan lilfarji xubinta tarankana isagaa u ilaalin badan oo in xubintii taranka xumaanta laga ilaaliyo oo aan si xaaraana loo isticmaalin ayaa ka imanaysa waayo xalaalu kaga kaaftoomu hayaa xalaashii buu ku kaaftoomaya inuu zine iyo wax la mida la yimaado waxaa ka kaafinaysaa xalaashi wa axsanu lilfarji waman lam yastatic facalayhi bisawm ku kastaan kari karin guurka facalayhi bisawmi sawmka ha laazimo oo sawm ha la yimaado waa iqraa' soomka ha laazimo fa innahu sawmku lahu wijaa isaga wuxuu u yahay tumitaan buu u yahay bimacnaa tumitaan la tumay oo kalu ka dhigan wijaaga waxaa loo isticmaalaa waa raddu lkhusiyatayn ayaa la yidhahdaa waranka marka la tumo hadhow idihii ma saaranayaan waayo shahwadoodii waa go'aysaa shahwadoodii waa go'aysaa xididkii marka waxa weeye markaa keenayey ayaa marka waxa weeye la goynayaa yacanii khusyataynkiiba waa la burburinayaa marka waxa weeye shahwadoodii markaa way go'ays wijaaga kaasaa la yidhahdaa marka waxay ka dhigan tahay tumitaan oo kaley ka dhigan tahay looma jeedo caynta soomkaa tumitaan ah oo waa la garanayaa soonka laftiisu inaanu tumitaan ahayn laakiin tumitaan oo kaluu ka dhigan yahaa laga tilmaamayaa waa nooca waxa la yidhaahdo tashbiihi baliiqo wajhu shabahi iyo adaatu tashbiihi baa labadaba la xadfay markaasaa mushabbahii iyo mushabbahu bihigii baa laysaga dhigay mubtade iyo khabaroo kale ayaa laysaga dhigay yacni waa layskaga khabray fa innahu ay fa inna asawma lahu wijaa ay wijaaun lahu isaga wuxuu uga dhigan yahay oo kale kal wijaa'i sidii tumitaanoo kaleu uga dhigan yahay oo sida tumitaanka yacni wanka la tumo ama yacni markaa shayga kalab la tumo shahwada uu goynayo kale baa soonkana uu shahwada u tegsiinayaa oo u yaraynaya xadiidkan waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey xadiidkanna wuxuu sheegayaa in nebigu sala allahu aleyh wasalam ururka dhallinyarada si gaara ah ula hadlay oo nebigu sala allahu aleyh wasalam marna dadka wuxuu ula hadli jiray si caam ah marna qaybo ka mida ayuu si gaara ah ula hadli jiray marka ururka dhallinyarada ayuu si gaara ah nebigu sala allahu aleyh wasalam ula hadlay oo uu guurka u amray sababtuna waxay too iyaga loo soo gaar yeelay awooddoodii iyo shahwadoodiibaa badan marka maadaama ay marka waxa weeye shahwadoodii badan tahay ayaa waxaa la amrayaa dariiq sharci ah oo ay marka waxa weeye shahwadaa ku gutaan ayaa loo tilmaamaya oo lagula talinaya dariiqaasina waxa weeye waa nikaax waa inay guursadaan marka ciddii kari karaysa ha guursato saasaa la amray waxaa ku sugan ciddii waxa weeye awoodi karaysa guurka inay guursato in la amray amarkaasina markaa wuxuu u noqonayaa nisbadooda imaa amra iijaab wa imaa amra istixbaab yacni wakhtiyada qaar wuxuu u dhacayaa waajibin wakhtiyada qaarna wuxuu u dhacayaa sunnayn buu u dhacayaa guurkana axkaamo kala duwan baa ku tacalluqa ruux markaa guurkii awoodi karaya oo shahwadii iyo xoolihii uu ku guursan lahaa labaduba ay jiraan mar labaadkana naftiisa uga baqaya zina uga baqaya saddexdaa arrin hadday jiraan wuxuu ku noqonayaa guurku waajib waa inuu marka hore shahwadii ay jirtaa oo naftiisii marka ay doonaysaa guurkii taaqat nafsuhu ila zawaaj mar labaadka waa inuu xoole uu ku guursado haystaa mar saddexaadka waa inuu naftiisa zina uga baqaya ama xaraan inuu ku dhaco uga baqaya oo shahwadiisa si xaaraana inuu ku guto waa inuu naftiisa uga baqayaa saddexdaa sharti hadday kulmaan guurku wuxuu ku noqonayaa waajib hadduu la iman waayona waa ku dambaabaya labada hore haddii ay jiraan oo naftiisii inay jeceshay guurkii oo hamaddii iyo markaa shahwadii ay jirto mar labaadkana xooluhu ku guursanayay uu haysto laakiin aanu isaga baqayn inuu xaaraan ku dhaco ama zina ku dhaco ama wax la mida xaalka caynkaasa jamaahiirta culammadu waxay yidhaahdeen waa sunne oo sunne mu'akada ayuu u noqonaya daa'ifo yar oo culammada ka midina waxay yidhaahdeen markaa lafteeda waa waajib oo waajib bay ka dhigeen laakiin jumhuurku waxay mareen mar haddaanu naftiisa zine uga baqaynin wuxuu noqonayaa sunne mu'akaduu noqonayaa nisbadiisa u noqonayaa laakiin waajibuu ku dembaabayo tegistiisa ma noqonayo waxay culammadu yidhahdaan axkaam alkhamsa ku tacalluqa guurka oo mar buu noqdaa makruuho mar buu noqdaa mubaaxo mar buu noqdaa muxaram yacni waxa weeye xaalado kala duwan buu leeyihi almuhim xadiidku wuxuu sheegayaa qofkii awoodi karayaa waa inuu guursadaa guurka in laga tago cibaado laga dayo guurka tagga ma aha oo ruhbaannimo la sameeyo waxay samayn jireen qolyaha kiristaanka wadaadadoodu inay yidhaahdaan guursan mayno oo guur wax la yidhahdo waa iska ilaalinaynaa waxay ku tacabudayaan oo doonayaan ilaahay inay ugu dhowaadaan guur la'aan ta noocaasee roobaannimadii shareecadeenna kuma sugnaa waa dhacday qolyaha suufiyadu inay aad u ammaanaan guur la'aanta oo ay yidhaahdeen saddex ruuxa la yimaadaa faqad rakana ila addunya ruuxa guursadaa adduunyuu u iishay ruuxa xadiiska doonaana adduunyuu u iishay ruuxa kasab doonaana ee shaqaystaana adduunyuu u iishay marka saddexda waxay ka dhigayaan yacni mid xun oo marka waxa weeye aan markaa munaasib ahay in lala yimaado saasay ka dhigayaan waxay fadilayaan bacdigood guur la'aantay markaa fadilayaan tan noocaasi waxa weeye shareecadii nebi moxamed sala allahu aleyh wasalam ma aha xadiiska dambaana inoo caddaynaya xadiiska kan ku xiga ayaana inoo caddaynaya inay qurbadiiyo cibaadadu ku jirta guurka oo guur guurla'aanta qurbo iyo cibaada inayna ku jirin oo rabbi aan loogu dhowaanayn guur guurla'aan ee waxa loogu dhowaanaya ay tahay in sunnaha nebiga lala yimaado calayhi salaatu wasalaam oo in la guursado in qurbada iyo cibaadada iyo dhowaanshaha rabbi loogu dhowaanaya inay ku sugantahy guurkii waxaa ku sugan masaalix fara badan baa ku sugan ummadda taranteedii baa ku sugan ummaddana in la badiyo waxaa ku jira markaa waxa weeye khayr baa ku jira ummadda in la farabadiyo ummatu ummatu lijaaba waxaa ku sugan khayr cadiim fi dunya walaakhira waxaa ku sugan marka waxaweye farabadnida ummatu muxamed ay badato yacni cizi baa ku sugan quwa ku sugan iyo xoog baa ku sugan nebiguna waa amray calayhi salaatu wasalaam in ummadda la badiyo oo waxau ihi tazawaju lwaluuda alwaduuda fainii mukaasirun bikum alumama yowma alqiyaama wa fii lafdin fainii mukaasirun bikum alanbiyaaa yowma alqiyaama waxa uu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam guursada gabadha jacaylka badan ee dhalmada badan guursada yacnii taranta badan guursada maxaa looga jeedaa ta jacaylka badan waxay ahlucilmiga qaarkood ay yidhaahdeen waxaa loo jeedaa yacnii dumarka ah guursada waayo gabadha shabadda ah ee aan nin hore soo marini waa ka jacayl badnaataa gabadha markaa waxa weeye nin hore soo martay carmalka ah gabadha carmalka ah qalbigeedii dee qaybsan baa gelaya nin horaa ku tacalluqay marka ninkaa hore ee isagu bilcamay ugu horreeyey qalbigeeda markaa dee qayb buu ka degan sibaa nafteedu ugu tacalluqdaa saas aawadeed bay aad iyo aad u xusaan dumarku ninka ugu horreeyey ay aad iyo aad had iyo jeer u xusaan laakiin haddayna nin hore soo marin oo nin uu guursado ninka ay doorato waxaa laga yaabaa qalbigeedu inuu ninkaasun ku tacalluqo ay u jacayl badnaato siduu shaacirka yidhi ataanii hawaaha qabla an acrifa alhawa fasaadafa qalban khaaliyan fatamakkana yacnii degel iska maran haddii la dego iyo meel la deggan yahay in la dego dee waa kala habboontay soo maa wuxuu idhi inantaa jacaylkeedu wuxuu yimi anigoo aan jacaylba garanayn buuri markaasuu wuxuu ku beegmoo la kulmay qalbi iska madran markaasuu dee iska degayba saasuu ka cabbiraya alwaluuda tataranta badan ee dhalmada badan guursada gabadhi hadday shabba tahay maxaa lagu garanayaa inay taran badan tahay waxay yidhahdeen ahlucilmigu waxaa laga eegayaa qaraabadeedaa laga eegayaa aabbaheed iyo hooyadeed eedooyinkeed habaryaraheed kuwaasoo kalea la eegaya hadday kuwaasi marka waxay dhalmo badan yihiin yacni waxaa la qiyaasayaa iyaduna marka inay dhalmo badan tahay waayo firku waa iswadaa laakiin haddii waxa weeye meel ay ku badan tahay taranyaraanta oo waxa weeye waalidadeed waxay dhaleen ay yar yihiin yacnii eeddooyinkeed iyo markaa habaryaraheed iyo walaaladeed waxay dhaleen haddii marka ay yar yihiin amaba qaarkood markaa dhowr madhalays ay ku jiraan xaaladda caynkaasoo kale ah waxaa dhici karta dayaduna inay madhalays noqoto ama inay taran yaraato sidaas aawadeed ayaa waxaa la abbaarayaa cidda taranta badan waxaana laga qiyaasayaa qaraabada u dhow oo waalidadeed ugu horreeyaan ayaa laga qiyaasaya wuxuu nebigu u tacliiliye u sababeeyey arrinkaas ummadaha ayaan idinla fara dhiganayaa oo ummatu muxamed inay ummadihii kale ka badato ayaa la rabaa marka ummaddii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waa in la farabadiyaa waa in la farabadiyaa marka masaalix weyn baa ku jirta guurka ku jira qofkuna markuu guursado waxaa laga yaabaa waxyaalo badan oo dembiya aynu inuu aad isaga ilaaliyo ayaa dhici karta xadiis waxaa lagu soo wariyey inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam uu markaa sheegay ruuxa markaa guursadaa faqad istakmala shatra diini falyattaqi illaha fi shatri alaakhar ruuxii guursadaa diintiisii kala badhow badh ayuu waxa weeye dhammaystirto ilaashaday shaday yacnii qayb baa u dhowran nuska kale hadhay ilaahay ha kaga baqo oo taacada iyo khayrka ha ku dadaalo iyo cibaadada oo macaasida iyo dembiyada ha iska jiro marka masaalix waaweyn baa ku jira albaa asal ahaan waxaa la yidhaahdaa yacnii guurkaa loo jeedaa waxaana baa'ada loo isticmaalaa guriga gurigana waxaa laga tilmaamayaa waxa weeye uu kinaayo ka yahay yacni gabadhii ayuu markaa kinaayo ka yahay awooditaanka la awoodayana waxaa loo jeedaa sababtiisa in la awoodayaa loo jeedaa yacni guribaa inta la sheego ayaa gabadh loo jeedaa fii lughati alcarab maalii idaa jadabtuhaa sa'aytu akibarun calaanii ambaytu layta wahal yanfacu shay'an laytu layta shabaaban buuca fashtaraytu nin odayaa wuxuu yidhi wadaantii markuu jiido ayuu markaa waxa weeye siduu wadaanta dee u qaadi jiray ee hawsha yarayd ayuu iska waayey markaasuu maxaa ii sugnaadoo wadaanta markaan jiido maxaan la cabaadayaa aadaasaan gurayaa buuhi yaa maalii idaa jadabtuhaa sa'aytu a kibarun calaadin ambaytu ma gabowbaa ifuulay mise guri guribaa ifuulay buuhi guriga waa kinaaya can imra'a ya leyta wahal yanfacu shayan leytu leyta shabaaban buuca fashtaraytu marka waxaa laga tilmaamayaa sababtii guurkaa looga jeedaa oo mu'nadii ah kharashkii lagu guursan lahaa soomaalidu waa tay yidhahdaan laba qaawane isma qaado bimacnaa haddaan dee waxba lahayn maxaa lagu guursadaa xal kale haddaba loo sheegayaa qofkii aan markaa haysan kharashu ku guursado markaa sabab walba macnuhu u dhacaya oo mu'nadii ah iyo kharashkii ayaa laga tilmaamaya waayo haddii lagu xambaaro shahwada lafteeda ama hamadda lafteeda haddii lagu xambaaro waxaa ka hor imanaya waman lam yastatic fa calayhi bisawm haddaanu hamadba lahayn xaajo uma qabo inuu soomo oo uu shahwada ku jebiyo wuxuu marna kari karaa waa maxay marna aanu kari karin oo markaanu kari karin la odhanayo soon isku daawey waxa weeye waa kharashkii uu ku guursan lahaa wey marka waa min baabi itlaaqi almusabab wa iraadati asabab musababkii baa la sheegay sababtii baana loo jeedaa oo kharashkii lagu guursanaya ruuxii haddaba markaa awoodi kari waayey guurkii hamaddiina ay ku sugan tahay wuxuu xaaladdaa la imanaya xal labaad oo ah markaa waxa weeye inuu soomo fa calayhi bisawm soomka ha laasimo soonkaa uu la imanayaana shahwadiisii waa jebinayaa oo waa daciifinayaa haddaba dadka qaar baa waxay yidhaahdeen annaga soonku shahwada nagama jebiye waaba nagu siyaadiyaa ahlucilmigu waxay taa kaga jawaabeen soomku markuu yar yahaa dhici karta inuu kiciyo markaa shahwada qofkina aad wax u cunayo ama suxuurtii iyo wakhtiyada kaleba dee markaa uu cuntadii u badinayo waxay noqonaysaa inuu cuntada horta dhimo oo yareeyo ee wixii ku baaqdayba hadduu markaa waxa weeye u qallaynayo oo dee uu aad wax u cunayo wakhtiguu afuran yahay xaaladda caynkaasa waxaa dhici karta dee inaan waxba ka yaraan mar labaadka soonka waa in la farabadiyaa hadday xaalaadku naadir tahay soonka la soomaya hadday yar tahay shahwadii waa siyaadaysa waa kacaysa wakhtiyadan laakiin soonkii haddii la farabadiyo shahwadii waa daciifaysaa soonkii marka la farabadiyay shahwadu daciifaysaa fa calayhi bisawmna waxaa loo jeedaa soonka laazima in soonka la farabadiyaa laga tilmaamayaaye marmar naadira in la soomo loogama jeedo ka wijaagu ka imanayaana waa soonka markaa la farabadinaya la laazimay wey yacni saas weeyaan waxaa kaloo xadiidka laga qaadanaya ruuxii awoodi kari waayey guurkii inaanu la imanayn waxa la yidhahdo istimnaa inaanu la imanayn oo xubintiisa intuu ku ciyaaro aanu iska keenayn yacni markaa biyaha aanu iska keenayn waayo hadday taasi bannaanaan lahayd nebigu waa u sheegi lahaa calayhi asalaatu wasalaam ariiqaana nebigu uma sheegina ariiqii ugu wanaagsanaa buu u sheegay sida jamaahiiru ahlicilmi ay ku tageenna waxay tahay salafan wa khalafan in markaa istimnaagu xubinta taranka inta lagu ciyaaro in layska keeno biyaha inay tahay markaa mid xaaraanan bannaanayn waayo allah wuxuu yidhi faman ibtaghaa waraa'a daalika fa ulaa'ika hum alcaaduun markii la soo sheegay dariiqa bannaan ee shahwada lagu gudan karo oo ah marka waxa weeye in markaa guur lagu guto oo zawjo loo tago ama in addoon marka waxa weye milkulyamiin loogu tago hadda addoomma ma jiraan waagii horey jiri jireen markii labadaa la sheegay oo la yidhi cid kaleo dhanba waa ka ilaalinayaan meel kaley ku gudanayaan ma jirto labadaa meelood mooyaane in kaleo dhanbay ka xafidayaan ayuu allah wuxuu yidhi faman ibtaqaa waraa'a dalika fa ulaa'ika hum ulcaaduun ku kastoo markaa raadiyo doona intaa wax ka dambeeya inuu shahwada ku guto kuwaasi waxay yihiin qaar xadgudbay bay yihiin sidaas aawadeed waxaa laga qaadanayaa cudwaan inay tahay oo dariiq markaa waxa weeye bannaan aynay ahayn xadgudub inay tahay xadgudubkuna waa xaran xadiidka labaad ee markaa ku soo arooray kitaab nikaax can anas ibni maalikin radia allaahu canhu ana nafaran min asxaabi annabiyi sala allahu aleyh wasalam sa'aluu aswaaja annabiyi sala allahu aleyh wasalam can camalihi fi sir anas ibni maalik waxaa bukhaari iyo muslim ka soo wariyeen in koox asxaabtii nebiga calayhi salaatu wasalaam ka mida ah inay weydiiyeen aswaaj annabiy sala allahu alayh wasalam zawjaadkii nebiga haweenkii nebigu qabay calayhi salaatu wasalaam ayay waraysteen oo waxay ka waraysteen can camalihi fi siri shaqada nebigu sala allahu alayh wasalam hoos ahaan uu qabto bimacnaa marka uu guriga joogo ee uu dadka ka qarsoon yahay camallada gaarka uu qabte ee hoos ahaan u qabto sir ahaan ee gurigiisa ku qabtaa camallada uu sameeyaa waa maxay ee cibaadada ah markaasaa looga warramay nebiga sala allahu aleyh wasalam axwaashiisa inuu wakhtiyada qaarkood tukado wakhtiyada qaar seexdo wakhtiyada qaarkood markaa dee yacni markaa dikri iyo cibaado marka uu la yimaado yacni marba camal marka waxyaalaha uu qabto riwaayaadka qaarkood waxaa ku soo aroortay markii looga warramay faka'annahum taqaalluuha faka'annahum taqaalluuha waxaad mooddaa inay yaraysteen camalka nebiga sala allahu alayh wasalam oo ku tiriyeen wax yar inay tahay waxaa laga yaabaa inay filayeen in la yidhaahdo nebigu calayhi salaatu wasalaam habeenkii ma seexdo habeen oo dhan salaad buu u taagan yahay marka siday ka filayeen si aan ahayn ayaa looga sheegay oo inuu naftiisana xaqeeda mariyo ehelkiisana xaqooda u mariyo yacni cibaadadana uu la yimaado intaba isku wado aanu cidnaba xaqii aanu dayicin xaqii ilaahay iyo xaqii naftiisa iyo xaqii ehelkiisa ee uu mid walba la imanayo markaasay haddana dib isu isdiraakeenoo waxay yidhaahdeen oo innagu nebiga xaggaynu ka joognaa nebiga dembigiisii hore iyo dembigiisii dambeba waa la dhaafa waa la derajeeyey marka cibaadada uu nebigu u baahan yahay inuu la yimaado mid ka badan inaynu la nimaadnaynu u baahannahay saasay haddana markaa isku yidhahdeen fa qaala bacduhum markaasaa qaarkood waxay yidhaahdeen laa atasawwaju annisaa dumarka guursan maayo weligay ma guursanayo anigoo cibaadan u go'aya wa qaala bacduhum qaarkoodna waxay yidhaahdeen laa aakulu laxma hilibka cuni maayo wax hilib la yidhaahdo aan cunayaaba ma jiro wa qaala bacduhum barkoodna waxay yidhaahdeen laa anaamu calaa firaash firaash ku seexan maayo ee eh, habeen oo dhan cibaadan u taagnaanaya habeen oo dhan waa tukanaya riwaayaadka qaarkood baa sii caddaynaysa fausalli usalli alleyla abadan habeenkoo dhan baan tukanaya habeenkoo dhan ayaan tukanaya ugama jeedo firaashku seexan maayo dhulkaan seexanaya ugama jeedo siday culamada qaarkood ixtimaal ahaan ku sheegeen laakiin wuxuu uga jeedaa habeenoo dhan cibaadan u taagnaanaya fabalaga dalika anabiya sala allahu alayh wasalam warkaasi wuxuu gaadhay nebiga calayhi salaatu wasalaam ayuu gaadhay faxamida allaha wa ahnaa calayh markaasaa nebigu sala allahu aleyh wasalam ilaahay mahadiyey wa ahnaa calayhi ilaahayna waa ammaanay wa qaala wuxuu yidhi mabaalu aqwaamin qaaluu kada maxaa rag xaalkoodu yahay qaaluu kada yidhi sidaas yidhi intuu hadalkoodii tilmaamay laakinnii usallii wa anaamu wa asuumu wa uftir ha yeeshee anigu usallii waa tukanayaabaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam wa anaamu waana seexanayaa bimacnaa qayb habeenkii ka mida qiyaamu leyl salaaddii habeenkaan tukanayaa waa salaaddii sunnada ahayd wa anaamu waana seexanayaa oo qayb habeenkii ka midaan seexanayaa wa asuumu waa soomayaa wa uftiru waana afurayaa wa atasawwaju annisaa'a waa guursanayaa dumarka faman ragiba can sunnatii kii ka taga sunnadaydaoo iska naca sunnadayda falaysa minii aniga igama mid ahaa oo bimacnaa hadigayga iyo dariiqadayda wanaagsan kuma sugnaa xadiidka waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey nimanka saxaabada ee guryaha nebiga yimi calayhi salaatu wasalaam waxay waraysanayeen cibaadada nebiga si ay nebiga cibaadadiisa ugu daydaan taasna waxay ku tusinaysaa siday saxaabadu khayrka ugu dadaalayeen bay ku tusinaysaa oo cibaadada aad iyo aad iyo khayrka ugu dadaalayeen ayay ku tusinaysaa iyo inay nebiga raacaan ay ku dadaalayeen waxaa kaloo laga qaadanayaa in waxa weeye sidaa wasadkaee dhexdhexaadka ah inuu khayryadu ku jirto cid waloo xaq lehna in xaqeeda in la siiyo ay tahay oo nafta xaqeeda la siiyo oo ehelka xaqiisa la siiyo oo ilaahayna xaqiisa la siiyo marka waxa weeye taas ayaa markaa sida wanaagsane ay tahay in guurka laga tagaa oo cibaado u go' loo go'ayo cibaadada looga tagaa inay waxa weeye xun tahay inay fiicnayn baa laga qaadanayaa waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi faman ragiba can sunnatii falaysa minnii loogama jeedo qofkii markaa haddii aanu guursan oo isagoo sunnadii nebiga jecel oo duruuftii aynay u suuro gelin ama wax la mid ah ama waxa weeye xaalad markaa naftiisu inay yacnii guurkii markaa doonayso aynay jirin ama asbaabo kale guurkii uga baaqday laakiin sunnadii uu jecel yahay oo aanu sidaa fadilaynin xadiiska waciidkani ku rumoobi maayo laakiin waciidka waxaa looga jeedaa waa nicis la nacaa looga jeedaa oo rakiba markay can ku gudubto waxay sheegaysaa nacayb sunnada nebiga sala allahu aleyh wasalam marka la naco arrinka noocaasa amaba wax kale laga doorbido layahaa sida kalaaba ka mudan ama ka fiican ta noocaasi waxay noqonaysaa mid madmuuma oo xun bay noqonaysaa waana tawaciidku ku degaayo falaysa minnii falaysa miniina loogama jeedo waa gaale eh? waa gaal loogama jeedee waxaa loo jeedaa yacni dariiqadii wanaagsanadii hadyigii fiicnaa baanu ku sugnayn ayaa markaa laga tilmaamaya oo nebiga sala allahu aleyh wasalam hadyigii si fiicnaa ee wanaagsanaa buu khilaafay baa loo jeedaa oo si waxa weeye la dhaleecaynayo oo xun ayuu la yimi ayaa laga tilmaamaya waxaa kaloo markaa laga qaadanayaa nafta in la daaliyo uun muraadku inaanu ahayn cibaadada marka lala imanayo oo nimankani marka hadda waxay yidhaahdeen qaarkood habeenkii oo dhan cibaadaan u taagnaanaynaa waliba riwaayaadka qaarkood waxay sheegaysaa fa usalli leyla abadan ayay sheegaysa haddana lagama yeelin ta noocaasa waa loo diiday waayo diintu waa yusri walan yushaada diina axadun ilaa halaba ruuxuna waxa weeye waa bashar marka inuu habeen oo dhan aanu seexane mar walba taagnaado dee dhibaata ku sugan yacni waxa weye naftiisii iyo jasadkiisiiba dhibaato ayaa gaadhaysa caafimaadkiisii marka waxa weeye halis buu gelayaa yacni hurdada habeenkii iyo hurdada maalintii waxaa nafci badan hurdada habeenkii baa nafci badan hadduu ruux habeenkiiba seexan waayo oo uu noqdo marka waxa weeye marka midaan habeenba seexan maalintii marka uma kafaynayso hurdadii habeenkii waayo fitrada sida waafaqsani waa in habeenka la seexdo maalintana la soo jeedo ya sidaas weeye tanna cagsi buu qofkii u shaqaynayaa weliba waxaa la yidhaahdaa sida wakhtigu u kala horreeye habeenkii baa hordaduna u kala nafci badanta waxaa kaloo ku sugan in waxa weeye markaa saxaabada qaar ay yidhaahdeen hilibba cuni maayo hilibba ma cunaayo inay yidhaahdeen riwaayadka qaarkood waxaa ku soo aroortay taa beddelkeeda inay saxaabada qaarkood yidhahdeen maalin oo dhan waa soomayaa maalin oo dhan waa soomayaa weliba markaa taasaa waafaqsan jawaabta nebiga sala allahu aleyh wasalam laakinii usallii wa anaamu wa asuumu wa uftir wa atasawaju nisaa taas ayaa markaa weliba waafaqaysa waxaa laga yaabaa markaa labadaba inuu isku daray oo uu yidhi hilibna cuni maayo marnaba maalinoo dhanna waa soomayaa jamcan bayna riwaayatayn si labada riwaayo loo kulmiyo yacni markaa sidaa in lagu xambaaro ayaa habboon waxaa markaa laga qaadanaya iqtisaadkiiyo dhexdhexaadka in lagu dadaalo ayaa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanayaa in waxa weeye umuuraha muhimka in laga khudbadeeyo ayaa laga qaadanaya waayo nebigu sala allahu aleyh wasalam arrinkan khudbad ayuu markaa ku sheegay si u baraarujiyo kuwii arrinkaas ku dhacay ee sidaas ay ula muuqatay iyo cidda kaleba si ay faa'iidadii u wada helaan ayuu si caama nebigu sala allahu aleyh wasalam arrinka noocaasa uga khudbadeeyey oo ugu sheegay waxaa kaloo laga qaadanaya arrinka wixii markaa aan fiicnayn in waxa weeye markaa aan waxba markaa afka lagu ballaadhin maa aqwaamin qaaluu kada lama fasirinoo lama tasriixin yacni markaa taasna waa laga qaadanayaa waxyaalaha laga faa'iidaysanayo ayay ka mid tahay waadada qaarkood waxay yidhahdaan sheekh hebel mashaayikhda qaar waxay ka sheegaan inay yidhaahdeen weysada cishaha ayuu wuxuu ku tukan jiray afartan sano salaadda subax oo aanu intaa marnaba seexan tan noocaasi hadday fadiilo ahaan lahayd nebigaa samayn lahaa calayhi asalaatu wasalaam waana kaa nebigu sheegay laakinnii usallii wa anaam sunnadiisuna inay saa tahay buu sheegay waxaanu ka dambaysiyey faman raqiba can sunnatii falaysa minnii ta kale haddiiba marka waxa weeye uu soo jeedayey miyaan fadiiladu aynay ku jirin inuu weysaysto xataa weysada tajdiidiyo see loo leeyahay inuu weysadaas ku tukado wakhtigaas yacni waxa weeye cisho iyo subax labadaba intaba isugu tukado ayuu arbaciina sana markaysa markaa samaynayey intaa marna weysada xataa ma jadidin miyaa intaa hal habeenna ma seexan safaran walaa xadaran miyaa marka tan noocaasi haddii ay fadiilo ahaan lahayd nebiga sala allahu aleyh wasalam baa samayn lahaa khayrkuna wuxuu ku jiraa siduu nebigu sameeyey calayhi asalaatu wasalaam ayaa khayrku ku jiraa can sacdi bni abi waqaasin radia allahu canh bukhaariyo muslim waxay ka soo wariyeen sacd bni abi waqaas qaala inuu yidhi radda rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam calaa cuhmaana ibni madcuunin ittabatula nebigu waa ka diiday oo waa ku radiyey bimacnaa waa ka aqbali waayo waa u diidey calaa cusmaana bni madcuunin cusmaan oo ina madcuun ah adtabatula cibaado in loo go'o oo guurka layska daayo arrinkaa waa u diidey attabatul waxaa loo jeedaa in waxa weeye guur laga go'o oo cibaado loo go'o walow adina lahu hadduu u idmi lahaa nebigu sala allahu aleyh wasalam oo ka ogolaan lahaa cuhmaan ibnu madcuun lakhtasayna waxaanu samayn lahayn khisa ayaannu samayn lahayn khisaagana waxaa loo jeedaa in laysdhufaano ayaa loo jeedaa ama laystumo si markaa shahwaduba u go'do xadiidka iyo muslim baa soo wariyey xadiidkani waxa uu ku tusinayaa inaan guurka layska dayn iyadoo la leeyahay cibaadaa loo go'ayaa inaan guurkii la yska dayn baa laga qaadanaya guurkana saynu soo sheegnay waa mashruuc ilaahayna waa amray rasuulkiisuna sala allahu aleyh wasalam waa amray wa ankixu alayaama minkum waa amar u guuriya kuwaan guriga lahayn ee idinka idinka mid ah ilaahay wuxuu uhi u guuriya waasaalixiina min cibaadikum wa imaa'ikum nebiguna sala allahu aleyh wasalam waa amray yaa macshar ashabaabi man istataaca minkum albaa'ata falyatazawaj waa inagii soo marnay marka tabatulka la diidayaa waxay tahay waa in guurkii la yska daayo oo tacabud ilaahay la caabudayo laysaga daayo oo cibaado loo go'ayo tabatul la amray waa jiraa wa tabatal ilayhi tabtiila laakiin culammadu waxay yidhahdeen tabatulka la amray iyo kan uu nebigu diiday waa kala laba tabatulka nebiga la amray iyo tabatulka nebigu diidayaa waa kala laba tabatul ka la sugaya iyo ka la diidayaa waa kala duwan yihiin nebiga tabatulka la amray waa inuu cibaado ilaahay caabudayo u go'o laakiin loogama jeedo inuu guurka iska daayo loogama jeedo kan nebigu diidayna wuxuu yahay waa in markaa guurkii la iska daayo oo cibaado ilaahay la caabudayo aawadeed laysaga daayo oo lagu tacabudo oo rabbi loogu dhowaanayo guur la'aanta taasaa markaa nebigu sala allahu aleyh wasalam u diiday waxaanu odhanayaa sacdi bnu abi waqaas hadduu nebigu u fasixi lahaay oo u ogolaan lahaa in guurka uu iska daayo oo cibaadadaa u go'o waxaanu isku samayn lahayn bakhisaa inaannu isdhufaanno ama inaannu istunno yani tumitaan marka waxa weeye si shahwadiiba nooga go'do ama isdhufaanno awrta sida loo dhufaano oo looga saarayaba yacni wixii markaa shahwada keenaya ama saabay xiniyihii iyo wixii u dhowaa ayaa la yani markaa waxawe laga saarayaa markaa dabeed awrkaasi wuxuu noqonayaa mid dhufaanan oo aan wax markaa hamada aan lahayn dadka markaa bini aadamkaa in la dhufaanaa ma bannaana waana bilijmaac inaynay bannaanayn wax maslaxo ku jirtaa marnaba ma jirto laakiin xoolaha in la dhufaana ma bannaantay mise ma bannaana taa waxaa ku jira culammada dhexdooda khilaaf ahlucilmiga qaarkood waa karaahiyeysanayaan waxay leeyihin waa makruuh waa shay karaahiye ah bacdu ahlicilmina waxay yidhaahdeen waxay noqonaysaa markaa xaaraan baabay noqonaysaa xaaladaha qaarkood culamada qaarkoodoo marka maslaxa ku jirto ruqsaynaya waa jiraan waa xagga markaa xoolaha marka la sheegayo bacdu ahlicilmi baa waxay yidhaahdeen hadduu markaa waxa weeye xagga markaa cayilitaanka ay cayilayaan ama ay shishlaanayaan xooluhu inay shishlaadaan oo hilibkii u wanaagsanaado hadday ka qayb qaadanayso maslaxadaa daraaddeed waa loo samayn karaa calaa kulli xaal xadiis nahyi oo soo arooray waa jiraa ah. nahaa can khisaa'i alkhayl in nebigu sala allahu alayh wasalam laga soo wariyey inuu reebay fardaha in la dhufaano inuu reebay insaa laga soo wariyey marka aqallu axwaal waxay noqonaysaa xagga xoolaha in markaa la dhufaano waa makruuh bay culamada qaarkood yidhaahdeen inaanay xaaraan ahaynna waxay ka deliishadaan culammada qaarkood xadiiska markaa ku soo arooray nebiga sala allahu aleyh wasalam inuu markaa ku udxaystay ama ku ulxaystay laba wan oo waxa weeye tuman oo aad u shilis markaa de hadday xaaraan noqon lahayd bay yidhaahdeen nebigu arrinkaa waa inkiri lahaa kumana ulxaysteen wanan tuman oo horay loo tumay kuma ulxaysteen saas aawadee xadiiska nahyiga hadduu asaxo waxaa lagu xambaarayaa karaaha lagu xambaarayaa bay yidhaahdeen ahlucilmiga qaarkood waxyaalaha xadiiska laga qaadanayo waxaa ka mid a saxaabada nebigu sala allahu aleyh wasalam siday cibaadada ugu dadaali jireen waayo sababta uu doonaya cuhmaan ibnu madcuun tabatulka iyo inuu guurka iska daayo uu nebiga idan u weydiisanaya arrinkaas aawadii waa cibaado jacayl bay ka ahayd waxaa kaloo ku sugan in waxa weeye saxaabadu wax aan loo fasixin inaynay samayn jirin waa kaa yidhi sacd ibn abi waqaas walow adina lahu lakhtasayna musanifku waxau ihi raximahullah ullah tarku nikaax tabatulku waa in guurka laga tago oo la guursan waayo cibaado loo go'o wa minhu qiila limaryama radia allaahu canha albatuul waxaa ka mida markaa macnahaas iyadoo tabatulka loo jeedo guur iska dayn cibaado loo go'ayo la ysaga daayo maryamo in lagu yidhi oo lagu magacaabay albatuul in lagu magacaabay waxaa loo jeedaa may guursan baa laga tilmaamayaa marka ummadii hore waa dhici jirtay in waxa weeye markaa cidi aynay guursan marka sharaa'icda qaarkood inay caynkaas ku ahayd ayaa lagu xambaaraya haddii la yidhaahdo fadiila ayaa markaa tabatulka ugu jiray laakiin ummatu muxammed inay tabatul la timaaddo oo guurka iska dayso liajli cibaada mashruucu ma aha yani mid waxa weeye fadiila ugu jirto ma aha haddii shaygaas waa mashruuc waxaa loo jeedaa waa waajib ama waa sunne shayga mubaaxa mashruuc lama yidhaahdo cala sabiil majaaz in loo odhanayo mooyaane cala sabiil xaqiiqa looma yidhaahdo mashruuc looma yidhahdo laakiin shayga waajibka ama mustaxabkaabaa waxaa la yahay mashruuc xadiiska afraad ee kitaabu nikaax ku soo arooray wuxuu yahay can ummi xabiibata binti abi sufyaana radia allaahu canhuma annaha qaalat waxa uu soo wariyey bukhaariyo muslim oo ka soo wariyey ummu xabiiba oo ina abi sufyaan ah waxay ka mid ahay zawjaadkii nebiga sala allahu aleyh wasalam bay ka mid ahayd isimkeedana waxaa la odhan jiray maxaa la odhan jiray ya ramla sax baaraka allah fiik can ummi xabiibata binti abi sufyaana radia allaahu canhuma bukhaariyo muslim waxay ka soo wariyeen umu xabiiba magaceedana waxaa la odhan jiray ramla ayaa la odhan jiray annaha qaalat inay tidhi yaa rasuula allahi rasuulka ilaahayow sala allahu alayh wasalam inkix ukhtii ibnata abii sufyaan waxaad guursataa walaashay oo ina abii sufyaan ah guurso sufyaan waa muhallasu siin kordhig iyo hoos dhig iyo godaal baa siinka saddexduba ku bannaan yihi fa wuxuu yidhi awa tuxibbiina daalik wuxuu ku yidhi miyaad sidaa jeceshahay ay atardayna miyaad ka raalli tahay wa tuxibbiina miyaad jeceshahay daalikii kaagaasi aad sheegayso miyaad jeceshahay faqultu nacam ummu xabiiba waxay tidhi haa waa jeclahay lastu laka bimukhliya wa axabu man shaarakanii fii khayrin ukhtii waxay tidhi ummu xabiiba lastu laka bimukhliya ma ihi mid kuu khaaliyo adigu markaa aan gaarnimo kuu helay bimacnaa keligay zawjada keliya aad qabto ma ihi oo kollayba dangalooyin ka madhnaan maayo dumar kalaad ila qabtaayo mid markaa aan kula khaali noqonayo oo aan ku helayo adigoo khaali ah oo dumar kale ka madhan aan ku helayo ma aha kollayba lagama maarmaan wax ah dangalooyin inay wehelinayaan wa axabbu man shaarakanii waxaan jecelahay wa axabbu man kiina waxaan u jeclahay shaarakanii fii khayrin ila wadaaga khayr ukhtii walaashay baan ula jeclahay cid khayr ila wadaagtana waxaan ugu jacayl badanahay walaashay yacnii gabadhu inay noqoto zawjatu rasuul sala allahu aleyh wasalam waa fadiila cadiima fadli weyn waa derajo weyn marka kollayba haddaanan ku helaynin adigoo dumar kale ka madhan ee aad markaa marlayba dumar kale oo dangalooyini ay iweheliyaan oo aad ila qabto waxaan jeclahay haddii kollayba dumar ila kaa wadaagayaan in cidda markaa khayrkaa ila wadaagaysa ay noqoto walaashay waxaana la odhan jiray markaa gabadha walaasheeda ay ku qalqaalinaysa nebigu inuu guursado magaceeda waxaa la odhan jiray caza wa caza bintu abi sufyaan sida riwaayada muslim saxiixa ku soo wariyey bay sheegaysa faqaala rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam wuxu uhi rasuulki ilaahay calayhi asalaatu wasalaam inna daaliki laa yaxillu lii kaagaa si aad sheegayso oo inaan walaashaa guursada ahi iima xalaal aha bimacnaa adigaan ku qabo walaashaa kulama kulmin karo oo marka arrinkaas iima bannaana qaalat waxay tidhi ummu xabiiba innaa nuxaddatsu annaka turiidu an tankixa binta abii salamah ummu xabiiba waxay tidhi innaa nuxaddasu annaga waxaa naloogu sheekayn jiray annaka turiidu inaad doonayso an tankixa inaad guursato binta abii salama ina abii salama inaad guursato inaad doonayso ayaa naloogu warramoo naloogu sheekeeyey khabar noocaasaan maqalnay qaala wuxuu uhi rasuulku sala allahu aleyh wasalam binta ummi salama ma ina ummi salama inaan guursado qultu waxaan idhi nacam haa fa qaala wuxuu uhi innaha ina ummi salama low lam takun rabiibatii fii xajrii haddaynay ahaan lahayn rabiibatii yacnii inantii aan hooyadeed qabay rabiibada waxaa la yidhaahdaa ninku hadduu markaa gabadh qabo gabadhaasina ay ilmo hore lahayd inanta hore ay lahaydee nin kale u lahaydee u dhashay ee isagu aanu dhalin sida khaalibkee caadadu ay tahay gurigiisay ku soo koraysa ila hooyadeed buu qabaaye marka rabiibaa la yidhahdaa maxaa rabiiba loo yidhi li'annahu yarubbuhaa isagaa barbaarinayo oo marka waxaa weeye siduu ubadkiisa u korinayo u barbaarinayo oo kaluu u rabaynaya u barbaarinaya oo u korinaya saasaa rabiiba loo yidhi marka haddaanan hooyadeed qabi lahayn oo fii xajirii dhabtayda mid ku sugan rabibadaasoo fii xajri xaalay rabibadaasi tahay fii xajri mid dhabtayda ku sugan tahay ama khabar labaad aad ka dhigto ama xaal ka dhigto fii xajri xajrigay mid ku sugan haddaynay ahaan lahayn maa xallat lii imay xalaal noqoteen xaalba ka dhig low lam takun haddaynay ahaan lahayn rabiibatii taan anigu soo barbaarinayey hooyadeed aan qabay rabiibadeeda waxay tahay fii xajrii xaalay dhabtayda ku sugan tahay xajriga asal ahaan waxaa la yidhahdaa marada dacalkeeda la yidhahdaa xijri iyo xajriba waa la yidhahdaa waalfatxu afsax in la kor dhigo xa'da baa fasaaxo badan xijriina waa la odhan karaayo iyaduna waa bannaanta marka darafu thawb baa la yidhahdaa marka waxaa laga tilmaamayaa haddii waxa weeye rabiibadaydii aynay ahayn xaal ay dhabtayda ku sugan tahayoo anigu aan soo korinayn maa xallat lii imay xalaal noqoteen innahaa labnatu akhii min alradaaca waa inantii walaalkay dhalay weeyi min alradaacati xagga markaa naaska aanu ku walaalownay ama xaal ukhuwadaasi ay tahay kaa'inatan min alradaacati xagga naasnuugga mid ka ahaatay ay tahay oo abuu salama iyo nebigu sala allahu aleyh wasalam xagga naaskay walaala ka ahaayeen ardacatnii wa abaa salamata huwaybatu wuxuu rasuulku yidhi calayhi asalaatu wasalaam aniga waxa i nuujiyey abaasalamana nuujiyey suwayba ayaana wada nuujisay oo labadayaduba naaskeeda aanu jaqnay suwayba ayaa labadayadaba nuujisay falaa tacridna calaya banaatikunna walaa akhawaatikun falaa tacridna calaya banaatikunna hablihiinna hay soo bandhigina walaa akhawaatikunna walaalihiinna hay soo bandhigina oo inaan ama markaa hablihiinna guursado ama inaan markaa walaalihiin guursado ha soo bandhigina bimacnaa ima xalaal aho ima bannaanin macnuu saasuu dhacay qaala curwatu curwa wuxuu yidhi waa curwatu bnu zubayri wa huwaybatu huwayba mawlaatun liabilahab waa gabadh addoon ahaan jirtay abilahab markaa uu lahaa oo markii dambe uu xoreeyo mawlaadkiisa ayay ahayd bimacnaa abilahab baa xoreeyey actaqahaa waa xoreeyey abulahab addoonuu marka abilahab lahabu ahaa kadibna waa xoreeyey fa ardacat inabiya sala allahu aleyh wasalam waxay nuujisay nebiga calayhi asalaatu wasalaam bay nuujisay falammaa maata abulahabin markuu dhintay abulahab ra'aahu bacdu ahlih waxaa arkay abulahab ehelkiisii qaar ka mida arkay bisharri xiiba waxay ku arkeen xaalad ugu xumayd bay ku arkeen riyaa lagu riyooday qaraabadiisii cid ka mida ku riyootay waxay riyadii ku arkeen isagoo xaalad ugu xumayd ku sugan bay ku riyoodeen fa qaala lahu ciddaa ehelkiisa ka mida aragtay baa waxay ku tidhi abulahab waxay ku tidhi abulahab maadaa laqiita maxaad la kulantay qaala lahu abulahabin wuxuu ku yidhi abulahab lam alqa bacdakum khayran idinka dabadiin wax khayra lama kulmin nusakha bukhaariga khayran kuma soo aroorin oo yacni markaa marnaba kuma iman erayga khayran ee lam alqa bacdakum waa la qariyey yacni markaa erayga khayran garashada layska garanayo ayaa loo qariyey oo bisharri xiiba markii la yidhi dabeedna wuu yidhi lam alqa bacdakum waxaa la garanayaa waxaa loo jeedaa inay khayran tahay kutubaha qaarkoodna waxay u soo wariyeen lam alqa bacdakum raaxa idinka dabadiin wax raaxaa lama kulmin wax wanaaga lama kulmin hayra annii suqiitu fii haadihi bicataaqatii suwayba mooyaane in lay waraabiyey fii haadihi tan markaa in laygu waraabiyey yacnii suulka intuu tilmaamay ayuu markaa wuxuu ihi tan baa laygu waraabiyey ama suulka iyo markaa farta murdisada halka u dhaxaysa ayuu tilmaamay halkaasaa layga waraabiyey waxaa laygu waraabiyey bicataaqatii xorayntaydii aan xoreeyey huwaybata huwaybe aan xoreeyey ayaa laygu waraabiyey xadiiskana waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey laakiin qadarka dambe ee qaala curwatu waxaa la gaar noqday bukhaari mawsuul lama ahee waa mucallaq weeyaan aa sheegi doona in sha allah alxiibatu alxaalatu xiibada waxaa la yidhaahdaa waa xaaladda weeye bikasri alxaa'i xaalay ku sugan tahay hoos dhigga xa'du hoos dhigan tahay ay ku sugan tahay xadiidkani wuxuu sheegayaa ummu xabiiba inay nebiga sala allahu alayh wasalam u bandhigtay walaasheed cazatu binti abi sufyaan inuu guursado inay u bandhigtay nebiguna sala allahu alayh wasalam arrinkaa inay u bandhigto waa istiqraabay waayo dumarku sida badan dee degalooyinka ma jecla waayo ninka qabaa gabadh kala guursado caadatan ma jecla dabeed wuxuu yidhi awa tuxibbiina daalik mid kalena meesha waa ku sugan taho arrinkanay u bandhigaysaa waa arrin aan bannaanayn laakiin iyadu markan may garanayn inayna nebiga sala allahu alayh wasalam u bannaanaynee waxay islahayd waa u bannaan tahay bay islahayd ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen dumarka walaalaha ah laba habloodoo walaalaa in guur lagu kulmiyaa inay xaaraan tahay mabay garanaynba culammada qaarkoodna waxay yidhahdeen may waxay u badan tahay inay garanaysay laba habloodoo walaalaa in guur lagu kulmiyo oo nin wada guursadaa mar keli ah amaba guurka uu isugu keeno walow haba kala horreeyaane inay xaaraan tahay waa garanaysa ha yeeshee waxay islahayd khusuusiyay nebiga ugu bannaan tahay sida ashyaa kale khusuusiye loogu banneeyey ayay tanna khusuusiye nebiga ugu bannaan tahay islahayd culamada qaarkoodna saasay ku tawjiihiyeen si kastaba ha ahaatee kollayba ismay lahay nebiga xaaraan bay ka tahay hadday ogaan lahayd nebiga arrinkaasi xaaraan inuu ka yaho aanu u bannaanayn umay bandhigteen ee waxay markaa noqonaysaa inaynay garanayn nebiga inay xaaraan ka tahay inaynay garanayn markuu nebigu weydiiyey calayhi salaatu wasalaam awa tuxibbiina daalik waxay tidhi haa haddaba markaa waxaa weeye hadalkii intaa kumay dayn ziyaado kale ayay ku dartay oo ay caddaynayso sababtay sidaan u jeceshahay waxay tidhi layba haddii markaa dumar kale oo dangalooyina aanan ka madhnayn oo kollayba aad dumar kale ila qabto cid khayr la wadaagto waxaan u jeclahay dee walaashay markaa saasaan u jeclaaday inaad yadana guursato waxay ku tusinaysaa fasaaxada ummu xabiiba bayaankeedu iyo fasaaxadeedu siduu u badnaa ayay ku tusinaysaa waxay kaloo ku tusinaysaa sida markaa caqligeedu u miisaanka badnaana waa ku tusinaysaa tacliilaadka iyo siday sheegayso markaad eegto waxaa kaloo laga qaadanaya cardiga cid loo bandhigo fadli leh gabadh wanaagsan loo bandhigaa asal ahaan inay tahay markaa mid bannaan nebigu sala allahu alayh wasalam wuxu uhi arrinkaasi iima bannaanaan yacani jamcigaasaan ii bannaanayn jamcigana loogama jeedo keliya mar in la wada meheriyoo la wada guursado ee waxaa soo gelaya inay guurka iyo caqdiga ku kala horreeyeen laakiin isku soo gaadhaan iyo in mar lagu wada xidho farqi ma kala leh mid waliba waxay noqonaysaa jamcigii wa an tajmacuu bayna alukhtayni ila maa qad salaf aayadda waata lagu xaaraantinimeeyey in laba habloodoo walaalaa guur laysugu keeno lagu kulmiyaa inay xaaraan tahay waata laynagu sheegay ummu xabiiba waxay tidhi waxaa naloo sheegay oo nalooga warramay inaad ina abisalama doonayso inaad guursato abisalama waxaa la odhan jiray cabdullaahi ibnu cabdilasad cabdullaahi ibnu cabdilasad baa la odhan jiray ina abisalamana waxaa la odhan jiray durra la odhan jiray durra waa durratu bintu abi salama ruwaadda qaarkood waxay u sheegeen darra laakiin ahlucilmiga qaarkood waxay waa tasxiif in abi salama darra lama odhan jirine durraa la odhan jiray daalku ay muhmalatoo dhibic aynay lahayn daalkuna guday marka rabiibatu nabiy sala allahu aleyh wasalam bay ahayd waana ibnatu akhiihi min aradaaca wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam binta ummi salama yani mina abi salamaad u jeeddaa ayaa macnuhu dhacaya mayna ummi salamaad u jeeddaa binta ummi salama yani kaanahu inuu yidhi aturiidu binta ummi salama ma ina ummi salamaad u jeeddaa waxay tidhi haa waxaa laga qaadanayaa hooyada in ilmaha loogu abtirin karo oo ay jaa'is tahay asaalatan waxa markaa macruuf ah in abtirsiiyaha aabbaha loogu abtiriyo wax nuqsaanina kuma jirto haddii wakhtiyada qaarkood ina heblaayen la yidhaahdo oo maaha markaa ruuxii la yidhahdo ina heblaayo in la caayayo ma aha ama nasabkiisa in wax laga sheegayo ma aha sida aabbuhu u dhalay baa hooyaduna u dhashay marka wakhtiyada qaarkood waa dhici kartaa in hooyadii loogu yeedho ama in heblaaye la yidhaahdo waa dhici kartaa taxqiirna ma aha ceeb ku jirtaana ma jirto waataa xadiiskii ay ku soo aroortay inuu nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam man sarrahu an yaqra'a alqur'aana ghaddan falyaqra' biqiraa'ati ibni ummi cabdin kay farax gelinayso inuu qur'aanka akhriyo xaaluu taray yahay yaa kaanahu sidiisii u cusub yahay aan waxba iska bedelin sidaa inuu akhriyo kii jeceli ay farax gelinaysaa falyaqra' biqira'ati ibni ummi cabdin qira'ada ina ummi cabdi ha akhriyo ina ummi cabdi waa kuma waa cabdullaahi bnu mascuud nabigu sal allahu alayh wasalam cabdullaahi bn mascuud wuxuu ku itlaaqay ina ummi cabdi inuu yahay waana jireen saxaabada qaarkoodoo ku caanbaxay in hooyada loogu abtiriyo ama loo nisbeeyo sida ibnu ummi maktuum markaa saas aawadeed wax nuqsaan inay ku jirin dhibina aynay ku sugnayn ayaa laga qaadanaya waxaan ku idhi bay tidhi haa wuxuu nebigu yihi sala allahu aleyh wasalam haddaynay rabiibadaydii ahayn oo mid dhabtayda ku soo korto hooyadeeda aan qabo xataa haddaynay ahaan lahayn way tahaye sabab kalay ku xaaraan noqotaaba meesha taallo walaalkaygii naaska aanu ku walaalownay ayaa dhalay oo abuusalame iyo nebigu sala allahu alayh wasalam xagga naaskay walaala ka ahaayeen suwaybaa labadaba nuujisay oo intaa nebiga calayhi salaatu wasalaam xalimatu sacdiya aynay qaadanoo nuujinnin ka hor ayay suwayba nuujisay suwaybana waxay ahaan jirtay addoon abuulahab leeyihi abuulahabna waa nebiga adeerkii ruma magiciisa waxaa la odhan jiray cabdulcuza ibnu cabdilmualib marka wuxuu tilmaamay nebigu sala allahu aleyh wasalam laba sababoodoo labaduba taxriim keensanayaa ku sugan inantan markaan dee inaan guursadaa ma dhici karto laba maanic baa labaduba diidayaan guurkeeda mid waa maxay waa xagga naaska taxriimka ka yimi radaacada xaggeeda inay xaaraan ka noqoto oo maxramnimo halkaa ka timi geeska labaadna waa maxramnimo xagga sihriga ka timi oo inuu hooyadeed qabo hooyadeedna markaa waxa weeye uu markaa u dukhuulay weliba warabaa'ibukum allaatii fii xujuurikum min nisaa'ikum allaatii dakhaltum bihin marka laba sababoodoo labadaba xaaraan ka dhigayaa meesha ku sugan markaasuu nebigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam hablihiinna iyo walaalihiin hay bandhigina waxaa laga qaadanayaa cid guurkoodu ay shakhsiga xaaraan ka tahay in loo bandhigaa inayna bannaanayn waxaa kaloo laga qaadanaya naasnuuggu inuu xaaraantinimanaya laga qaadanaya yaxrumu min alradaacati maa yaxrumu min annasab sida xadiiska saxiixaba ku soo aroortay waxaa ka xaaraantinimoobaa xagga naaska ama naasnuugga inta ka xaaraantinimowda nasabka in la mida ayaa xagga markaa naasnuuggana xaaraan ka noqonaysa kadib waxa markaa uu sheikhu soo arooriyey curwo hadal uu yidhi hadalkani wuxuu ku sugan yahay bukhaari ku sugan yahy curwa ayaa wuxuu odhanayaa suwayba waxay ahayd addoon abilahab lahaan jiray dabeedna xoreeyey nebigana calayhi salaatu wasalaam way nuujisay siyaaqa hadalku wuxuu u eg yahay goorta abiilahab xoreeyey iyo goortay nebiga nuujinaysaa in nuujintu dambaysaa siyaaqu u eg yahay waxayse culammada siiradu ay sheegeen wakhtiga uu xoreeyey waa dambe ahayd waa u soo noqon doonnaa abulahab nebiga adeerkii rumuu ahaa nebigana waa ka gaaloobay calayhi salaatu wasalaam waana colaadiyey isaga iyo gabadhuu qabayba oo la odhan jiray arwa binti xarbin ummu jamiil aad bay nebiga u dhibeen calayhi asalaatu wassalaam suurad qur'aanana ku soo degtay iyagoo khasaarahooda iyo naarta inay gelayaan la sheegayo tabbat yadaa abii lahabin watab maa aghnaa canhu maaluhu wamaa kasab sayaslaa naaran daata lahab wamra'atuhu xammaalata alxatab fii jiidiha xablun min masad yacnii khasaaraha ay khasaareen iyo cadaabka ay gelayaan ilaahay wuxuu ku sheegay suuraddaasu ku sheegay abulahab markuu dhintay qaraabadiisi cid ka mida ku riyootay curwaa sheegaya qaraabadii abulahab cid ka mida ku riyootay abulahab waxay ku arkeen isagoo xaaladtii ugu xumayd ku sugan waxaa ciddaasi ay weydiiso riyadii ku weydiisay maxaad la kulantay wuxuu yidhi dabadiin wax khayra lama kulmin laakiin taasaa layga waraabiyey buuri waxa weeye waa farta iyo suulka halka u dhaxaysa halkaa yar ayaa layga waraabiyey buuri riwaayo kale waxaa la soo wariyey halkaa suulkaa layga waraabiyey xorayntaan xoreeyey suwaybe daraaddeed baa laygu waraabiyey bicataaqatii caynku waa kor dhigan yahay bicitaaqatii ha odhan waa bicataaqatii xorayntaan suwaybe xoreeyey daraaddeed baa laygu waraabiyey cataqa yactiqu citqan wa cataaqatan asaalatan waa laazim marka sida fasaaxada badan lihi waxay ahayd in la yidhahdo biictaaqii in la yidhahdo waayo cidqigii cataaqadu waa xorowga xorayntiina waa ictaaqa ha yeeshee marar baa waxaa soo aroortay mawdican iyo mawaadic kale oo naadira waxaa soo aroortay sidii mutacaddi oo kale in loola macaamilo waxaanad mooddaa halkanna in markaa laga dhigay mutacaddi oo kale laga dhigay laakiin sida fasaaxada badani waa sida kale waa in laazim laga dhigo oo in la odhan lahaa biictaaqii huwayba ayaa afsax ah qisadan dad fara badan baa deliishada oo markaa doono inay cuskadaan oo markaa waxa weye wadaaddo badan ayaa laga soo raray qisadan inay cuskadeen qaar u deliishada ixtifaalka doona inay u cuskadaan nebiga sala allahu alayh wasalam dhalashadiisii in xaflad ama wax la mida loo sameeyo ama xus loo sameeyo oo farax la muujiyo qaar baa doonay tan inay u cuskadaan iyo waxyaalo la mida markaase waxay leeyihiin marba haddii gaal faraxa uu ku farxay nebiga dhalashadiisii ay anfacdoo nooc nafciya ka helay oo cadaabkii lagaga khafiifiyey dee muslimku inuu ku farxo inay shay maxmuuda taho uu janno ku helayo ayaa markaa aanu ka daliishanayna ba yidhahay horta asarkan xadiis ma aha xadiis nebi maaha warkani waruu nebigu sheegay maaha waxaa dhacday xataa qaarkood inay nebigii ku been abuurteen oo uba nisbeeyeen nebiga ay yidhaaheen nebi maxamed baa wuxuu yidhi abiilahab faraxii dhalashadeeda ku farxay daraaddeed baa cadaabka looga khafiifinaya nebigaa sheegay kulahaa warka noocaasina dee wax jira maaha waa hadalkii curwa curwana cidduu ka maqlay warkan qaraabadii marka ayuu ka soo wariyey abilahab cid ka mida inay sidaa yidhaahdeen manuu sheegin cidda yihiin waana riyo mar labaadkana mawsuul maaha shuraxda xadiiskuna way caddaynaysaa fii saxiixi albukhaari ka eeg xaafid ibnu xajar sharaxiisa fatxulbaariga iyo cayni sharaxiisa cumdatulqaariga ee bukhaariga ku sharxayo yacni caalim kasta oo bukhaariga sharxay waa baraarujinayaa inuu yahay mucallaq waanu marka hore mawsuul ahayn oo cidda markaa curwo ka soo warisay aan la sheegin mucallaqaat albukhaari wax la yidhahdaa jira mucallaqaadku ka mid yihi waa qodob waa qodobka labaade waa mursal oo cidduu ka maqlay ma sheegin mursalkuna wuxuu ka mid yahay min qismi daciif waa midda saddexaade miduu nebiga ka irsaaliyey ma ahoo nebiga ka soo warinaayo la curwa taabici buu ahaa ee saxaabi ma ahayne miduu nebiga ka irsaaliyey weliba ma aha oo hadal nebi meesha kuma sugna calayhi asalaatu wasalaam nebigu warkan inuu maqlay oo taqriiriyeyna lama hayo kullu daalika wax jira maaha waxaanay sheegaysaa gaal camal markaa uu sameeyey wax ka midii inay anfaceen aakhiro taasina waxay ka hor imanaysaa qur'aanka qur'aanka ilaahay muxuu inoogu sheegay acmaasha gaalada dhammaantood in laga dhigayo eber wax ka anfacaya aanu jirin waqadimna ilaa maa camiluu min camalin fajacalnaahu habaa'an manhuuraa hallo wixii camal gaala samaystay waxaa laga dhigayaa aakhiro sidii boodh la firdhiyo kalea laga dhigaya kufrigaana camalka burinaya hadduuba ahaan lahaa camal saalix oo wanaagsan gaalnimadaa burinaysa walow ashrakuu laxabita canhum maa kaanuu yacmaluun haddii ay shirki la iman lahaayeen camalkoodu waa buri lahaa waman yartadid minkum can diinihi fayamut wahuwa kaafirun faulaa'ika xabitat acmaaluhum fi dunya walaakhira walqad uuxiya ilayka waila aladiina min qablika lain ashrakta layaxbatanna camaluka walatakuunanna min alkhaasiriin addamarta gaalada inaan naarta laga khafiifinayn buu ilahay inoo sheegay waladiina kafaruu lahum naaru jahannama laa yuqdaa calayhim fayamuutuu walaa yukhafafa canhum min cadaabiha kadalika najzii kulla kafuur rabbulciza waxa uu leeyay walaa yukhafafu canhum min cadaabiha gaalada cadaabka naarta laga khafiifin maayo curwa qisada uu soo warinaye sheegayo nebiga kama sheegine waxay tilmaamaysaa in cadaabkii wax ka mida laga khafiifiyey abulahab marka warka uu sheegayaa wuxuu ka hor imanayaa hadalkii ilaahay buu ka hor imanayaa aayado mutacadida ayaa markaa macnaha lagu sheegay ee lagu caddeeyey oo caarid ayaa ka hor imanaya markaa gaal gaalnimo ku dhintay inuu camal anfacaa ma suuroobi karto culammaduna waxay ku soo naqliyeen ijmaac qaadiciyaad wuxuu yidhi incaqada alijmaacu cala ana alkufaara laa tanfacuhum acmaaluhum walaa yusaabuuna calayha binaciimin walaa takhfiifi cadaab culammadu waxay ku ijmaaceen gaalada inaan acmaashoodu anfacayn walaa yuhaabuuna calayha aan laguna abaalmarinayn binaciimin walaa takhfiifi cadaab naciimna inaan lagu abaalmarinayn cadaab fudaydin laga khafiifinayo cadaabkana inaan lagu abaalmarinayn saas aawadeed shuraaxda axaadiista sharxaysaa macnaha waa caddaynayaan sida xaafid ibnu xajar fatxulbaariga sida markaa waxa weeye cayniga cumdatulqaariga iyo shuraaxda kaleba waa caddaynayaan ijmaacyadana waa soo naqlinayaan aayaadka ka hor imanayana waa tilmaamayaan asarkanna inaanu xadiis nebi ahaynoo nebiga marka aanu odhan waa sheegayaan inuu mursal yaho mursalku min qismi daciif yahayna waa tilmaamayaan inuu mucallaq yahay oo cidda markaa curwo ka soo warisayna inaanu bukhaari sheegin yadana waa tilmaamayaan ila bukhaari iyo markaa waxa weeye curwo waxaa udhexeeya gaab weyn curwo waa taabici bukhaarina wuxuu noolaa qarnigii saddexaad buu noolaa boqol iyo afar iyo sagaashankii hijiriguu dhashay xilligaana axad taabiciinta ka midoo ku soo dhowaaday maba jiraba fadlan can curwa marka gaab weyn baa u dhexeeya saas aawadeed qisadan xuja kuma jirto waxaa haddaba marka cadaabka looga khafiifinayo qisada lafteeda haddii la raaco waxaa daahirkeeda ka muuqata inay tahay xoraynta uu suwaybo xoreeyey daraaddeed bes oo qisadani ma sheegayso dhalashadii nebiga sheegi mayso inuu dhalashadii nebiga ku farxay sheegi mayso inay suwayba ugu bushaarayso daba sababtaa u xoreeyey sheegi mayso ahlu siyarka qaar baa sheegay oo bacdu ahli siyar ayaa waxay yidhaahdeen suwaybaa waxay ugu bushaaraysay abulahab in walaalkii inan u dhashay dabadna faraxuu bushaaradaa ku farxay daraaddeed buu yidhi xor baa tahay qiso sugan oo sanad sugan leh ma aha yaa waa asxaabu siyar bacdi ka mida waxay tilmaameen ahlu siyarkuna waxay isku waafaqsan yihiin ma aha bale agsarka ahlu siyarku waxay leeyihiin suwayba waa dambe oo markaa nebigu sala allahu alayh wasalam u weynaaday ayaa abulahab xoreeyey waa sida markaa uu sheegaayo culamo badan oo marka ahlu siyarka ay tilmaamayaan oo ibnu cabdilbar uu sheegaayo oo ibnu ibnujawsi uu sheegaayo oo markaa waxa weeye uu sheegaayo ibnu sacdi uu sheegaayo oo khayrkood ay sheegayaan xataa waxay sheegayaan markii nebigu sala allahu alayh wasalam khadiijo guursaday suwayba waa ikraami jiro waa sharfi jiray iyadoo weli addoon ah markaasay soo booqan jirtay iyadoo addoon abulahab leeyahay ah markaasaa khadiija waxay tidhi aan ka soo iibsado abulahaboo xoreeyo abulahab bay u tagto waxay tihi markaysagaa iga iibi wuu u diidey addoonnimaday ku baaqi ahay markii nebigu hijrooday dabadeed ayuu suwaybe xoreeyey akaru ahli siyar si ay sheegayaan waa saas marka qisada ku saabsan farax markaa ku farxay bushaarada suwayba u keento inanbaa walaalkaa u dhashay cabdullaahi walaalkaa cabdullaahi inanbaa u dhashay faraxu arrinkaa ku farxuu ku xoreeyey aksaru ahli siyar sidaasi khilaafsan bay sheegayaanoo waa dambe xoraynteedu inay dhacday ee aynay wakhtigan dhicin ayay markaa tilmaamayaan ha yeeshee bacdi aan badnayn oo ahlu siyarka ka midi warkaa ay sheegeen qaarkood baa dee ictimaaday sidaas aawadeed baa ibnu naasirdiin adimashqi waxau yidhi ida kaana hada kaafiran jaءa damuhu bitabat yadaahu fi ljaxiimi mukhallada ataa anahu fi ywmi اlisnayni daa'iman yukhafafu canhu liلsuruuri biaxmada fakayfa dannu bilcabdi tuula cumrihi waxaa kaloo loo soo naqliyaa fakayfa dannu bilcabdi kaana cumruhu biaxmada masruuran wamaata muwaxida waxay ku dhisan tahay qisadaas bacdu ahli siyar ay tilmaameen bay ku dhisan tahay ee aan sanad ka lahayn calaa kulli xaal tan xuja kuma jiro mar labaadka sida markaa xaafid ibnu xajar wakhayruhu ay tilmaamayaan waa riyo waxaana laga yaabaa weliba cidda ku riyootayna gaal inay ahayd riyaduna haddaynay riyo nebi ahayn xuja kuma sugna oo lama xujaysto riyadu hadday tahay riyo nebi oo nebi ku riyoodo dee shaydaan suldo kuma laho waxyi weeye sida ibnu cabbaasba uu yidhi ru'ya alambiyaai waxyun laakiin riyo nebi mar haddaynay ahayn xataa riyada qofka muslimka ku riyoodaa dee ma noqonayso yacni xuja sharciya noqon mayso saas aawoodee adiladii sharciga ahayd in la khilaafo oo waxa weeye markaa riyada la ictimaado aan weliba markaa waxa weeye sanadkeedu sugnayn yacni waxa oo la xujaysto dee sax noqon mayso qur'aanka loo khilaafo qur'aanki wuxuu sheegaya in cadaab laga khafiifinayo waa soo aroortay abu aalib in cadaabka laga khafiifinayo isaga daliil saxiixa loo hayaa mar haddii daliil saxiixa loo hayo waa laga istisnoonaya waa laga reebaya waa laga khasisaya wuxuu odhanayaa qurdubigu yacni abu aalib iyo ciddii kale ee daliil suganba loo helo in cadaabka laga khafiifinayo iyaga waa laga reebayaa laakiin waxaa jawaabtu noqonaysaa dee hadda tan daliil saxiixa looma hayo mar haddaan daliil saxiixa loo hayn cumuumkii baa la istisxaabaya oo caamnimadiisa la qabsanayaa oo la xujaysanayaa ee in la yidhaahdo riyo qof ku riyooday ayaa aayaadkii qur'aanka lagu khasisayaa ama muxkamaadkii qur'aanka loo khilaafayaa dee mid saxa markaa sidaas yadaa baynay u noqonayn marka qisadaas yaynay ku kedinnin bukhaari bay ku sugan tahayna yaan lagugu harowsan bukhaari hadday ku sugan tahay hadal nebi ma aha waa qiso markaysa waxaan curwa sheegay oo uu riyo ka qisoonaayo oo hadal nebi aan ku saabsanayn oo nebigu inuu ogaaday aan ku saabsanayn oo weliba marka waxa mucallaqna ah yacni waxa weeye sidaasayna saxiixu ahayn iyadana markay bukhaari ku sugan tahayna dhalasho nebina ma sheegin faraxna ma sheegin yacni wuxuu sheegayaa un xorayntaas xorayntuna waa camal dee saalix noqon lahaa haddii ilaahay dartii looga jeedo oo uu iimaan lala yimaado oo ruuxaas sameeyey uu muumin noqon lahaa waa camal qurbo noqon lahaa laakiin maadaama marka waxaa weeye shardigii camalku ku anfici lahaa meesha aanu oolin oo inuu waxa weeye markaa mu'min uu yahay ka sameeyey aynu oolin wax anfacaya ma aha umuumaadka qur'aankaana la cuskanaya la deliishanayaa halkaah inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atub ilayk